baabu maa yacmalu camala ficlih baabun hadaa kanu baabun waa baab yacmalu waxaa camal falaa camala ficli ficilkiisa camalkiisa sabcatun toddobo waxaan halkan ka gelaynaa asmaada sida ficilka uu camal fasho toddobuu ka sheegay marka sagaal waa kuwii ahaaye toddobuu sheegay ama tobanay ahaayeene toddobuu sheegay oo tobanna waa la gaarsiiyaa toban waa la gaarsiiyaa baaban haadaakanu baabu waa baab yacmalu waxaa camal falaa camala ficli ficilkiisa camalkiisa sabcatun toddobo toddoba isim ah sida ficilkoodii u camal falayaan ismulficli ka bedelo ismulficil ayaa camal falaa wadaalika mithaalkii ka hiyaata waa fogaaday wasah naga aamus waa weyn waa yaba weeye bimacnaa bacuda xaal ay ahaadeen waa fogaaday waskud aamus waa acjab waa yaaba lafyi nashri muratab a la yidhahdaa alawalu lilwali wthani lithani wthalithu lithalith saddex ficiluu sheegay ilaa wuxuu kutusa ismu ficil inuu saddex uqaybsamo ismu ficil maadi kahirata waa fogaaday ismu ficlu amrin soh aamus ismu ficil mudaaric wey waa yaabaa saddexdoodii markaasuu tafsiirkoodii sidii ay u kala horreeyeen haddana u kala dabamariyay bimacnaa bacuda xaal ay ahaadeen aheyata macnaheedii hayhaata macnaheedu waa bacuda waskud aamus waa sah macnaheedii wa acjab waa yaba waa wey macnaheedii wey wa weyhan saddexday ku timaad baahe wey wa weyhan qur-aanka laakiin wey ay kula timide walaa walaa yuxdathu lama xadfo huwa ismu ficilkii ismu ficilka shuruuddiisa waxaa ka mid ah ismu ficilkii oo camal faraya lama xadfo oo dhihi macmuulkan ismu ficil maxduufaha iska dhihi maydo isagoo maxduufa ma camal falo inta la xadfo lama yidhaha macmuulkaanu ku camal fala walaa yuxdafu lama xadfo walaa yataakaru ismu ficil ma gadaal maro can macmuulihi kama gadaal maro ismu ficilka macmuulkiisa kama gadaal mari karo waa daciif waa tabagdaran agga haduu aad agga haduu aado kuma camal fali karo leey waa inay isku aadayn ismu ficil ku horeeya macmuulkuna uu ka dambeeya walaa yataakharu ismu ficil ma gadaal maro can macmuuli kama gadaal maro markuu sidaas yidhi qofkii qur-aanka yiqi waxa kusoo dhacaa kitaab allaahi calaykum markaas wuxuu is leeyahay oo hadde kitaab allaahi sow mafcuulu bihi maahan calaykumna ismu ficil amar sow maahan oo macnuun sow maahan ilzamuu kitaab allahi war kitaabka ilahay laazima wuxuu uleeyahay hadde kama gadaal maro aasleed markaasuu wuxuu yidhi mahalmaansaniye wa kitaab allaahi calaykum muta'awilun isaga baab kale lagu awila baab kale lagu awila oo waxa calaykum taab ismu ficil ahaynu kuley ah, ee kitaaballahi waa masdarun lificlin maxduufin taqdiiru katabalahu dalika arrinka lasoo sheegay alla waajib yeelay kitaaballahi alla waajib yeelidiisa calaykum korkiinu ku waajib yeela ah, kitaaballahi waa masdarun lificlin maxduufin saasuu dhihi rabaa saasaa loo awila jaar majhuurkuna ama wuxuu ku tacaluqa kitaabalahida masderkan madkuurkaa ama ficilka maxduufka la nasbiy ku ficilka maxduufka oo masderkan nasbiyey ficilkaasuu ku tacaluqa kataba allahu dalika kitaab allahi calaykum saas wey markaasuu i walaa yataaqaru ismu ficilkama gadaal maro can macmuulihi wa kitaab allahi calaykum mutaawalin ku laawilaayo weeye walaa yubrasu lama muujiyo damiiruhu damiirkiisa marfuuca we damiirkiisa marfuuca lama muujiyo damiir baarisa ma rafcisto lama yihaahdo hey haata huwa lama yihaahdo sah anta ma la yihaahdo oo damiir baarisa ma rafcisto walidaa xukima bificliyati hayd bificliyati haati wa tacaala saas darteeda haata waxaa raba haati wa tacaala labaduba laba ficil maxaa ayaga damiir baarisa lagu arkay hati ah, gabadh kaale hatiya waa la arkay hati gabadh kaale ya-daasoo maaha faacil ah. tacaaleyna fatacaaleyna kaalaya tacaaley sow ya-daasu faacil maaha damiir baarisay toos ay qaateen soo maaha hati gabadh kaalay hatu burhaanakum soo ma jeedid wowdaas waa kan rafcistay hatu ah mar hadduuba damiir baarisa rafcistay waxaad tidhahdaa waa ficlu amr maahan ismu ficil maahan ismu ficil dheh hati hati hatu tacaaley gabar yahay kaalay fatacaaleyna dumar yaho kaalaya marka damiir baarisa asagu ma rafcisto ee sidaas darteeda xukima bificliyati hati wa tacaala dheh litisaalihimaa damiira rafci damiir rafci iyadoo la xiriiraa khalaas waay walaa yubrasu lama muujiyo damiiru ismu ficil damiirkiisa baaris lagama dhigo wayujsamu lmudaaricu mudaaric waa la jasmiyaa fii jawaabi alabi dalab jawaabkiisa lagu jasmiyaa minhu min ismi lficili xaal uu ka ahaaday dalabku haddii ismu ficil hor maro ismu ficil hor maray ficil mudaarica ka gadaal maray fana lama xiriirto waa la jasmiyaa sah sah muxadidka aad leedahay sah amus muxadidka aan kuu sheekaynay ila anagii soo marnay ficilka marka jisna waxa lagu jasbi jira waxaa kamid ahaa dalad ah. ah, dalad inuu hormaro ficilka mudaaraca ka dambeeyana ay la xiriirsa ay fa-usan la xiriirsan sax amas muxadidka kuu sheekaynay wyujzmu waa la jasmiya almudaaric mudaaric fi jawaabi dalabi dalab jawaabkiisa minhu min minhu min ismi lficli xaalu ka aday dalabku naxwu makaanaki ilzami makaanaki makaankaaga laazim tuxmadii lagu mahadiye naftiisi la khidaaba tajriidu same naftiisi inta iska siiba xagga dhigu la hadla ah, makaanaki ilzami makaanaki naf yahay makaankaaga laazim oo dagaalka markala jooga carari tuxmadii lagu mahdiye tuxmadiini ha tuxmadiina ay aheed ficil mudaaric ay aheed dalabaa ka hormaro makaanaki iyo ismu ficlaa ka hormaray makaanaki aa ka hormaray tuxmadii lagu mahdiye waala jismiye xadfunuuna lagu jismiye waa kaas soo ma jeedin o oh, tastarixi ama raaxaysatide ah, oo haddaad waxawey sabarto marka hore iscelido marka dagaalka bilowga uu yahay kadib cad adoo nashaadaayad ba arkeeba ah, bilowga hore tay ka tagaan ah, dad marka hore ta naftaada celido khalaas dagaalku markuu waxaa la dagaal goor ugu qatirsan yaho waxa weeyaan bilowga hore iyo adoo awal dagaalamayo markaad aragto ninkii garabka hagaayo cararay kawnaa uu cararay dhinaca kala waa marka ugu qatirsan yahi moogta <laughs> asna meesha keligaa lagaaga tagay nafta kugu sheekaynay marka war xaaladaas ka sugno waxyo hadoo farci doonee hacararin hmm, un maamushaetu markaa tuxmadi tuxmadiina soo ma ahayn aawa nuunti waa la marka haddii uu ismu ficil hormar ficil mudaaric dambeeyo waa la jasmina haddaan fa ula xariiri walaa yuusabu mudaaric lama nasbiyo haddii dalab ka hormaro mudaaric lama oqon dalab hadduu hormaro ficil mudaaric oo fawsawiin la xiriirsato in la dalabkaas waa dalabun bilficli ogow ee dalabun bismilficli kuma jiro waa soo marnay oo haddaad hormarido oo aad tirahdo seh ah, fa yanaama naasu ma dhihi kartid fa yanaama fa bisababi an yanaama ma dhihi kartid waxaa lagu leeyahay waxa horeeya maaha ficil dalabka horeeya dalabun bilficli yaa la rabay ee waa dalabun bismi lficli marka dalabka hormar hadduu ismulficli yahay ficilka mudaarac ka dambeeya lama nasbiyo sharax haadaa kan kanday albaabu baabka macquudun waa la guntay lilasmaai asmaadiya loo guntay allatii asmaadii tacmalu camal fale camala afcaalihaa afcaasheeda camalkeeda wahiya asmaadaasu sabcatun toddoba weeye haadaa kan kanday albaabu baabkaa macquudun ku la guntay weey lilasmaai asmaadiya loo guntay allatii asmaada tacmalu camal fale camala afcaalihaa afcaasheeda camalkeeda wahiya sabcatun toddoba weeye ir maxamed muxidiin cabdilxamiid shuduud dahabigu kaaga keena ibnu hishaam saddexdii kale tobankiiyo kuu dhamaystira zaada almualifu uu ku yidhi mualifku wuxuu ku siyaadiyey fi kitaabi shuduuri dahab ah, fi kitaabi shuduuri dahab kitaabka dheere shuduuru dahabka calaa maa shayga dakara uu ku sheegay hunaa halkan oo toddobaada ah halaaata ashyaa saddex shay ku dar fi kitaabihi ah, waxaan qaladkiisa lama raacika iyadaa saxsan fi kitaabihi eh, shuduuru dahab saasaa fiican waa run in laga dhigo fi kitaabihi saasa ya fi kitaabi kitaabihi iska fiican in laga dhigo waa fiicanta idaa fiican shuduudi ule laa ilaaha illa qalad badana ah. shuduudi dahabi ahay saas wey kan lama raaci karo in qofku isago aad isku ilaaliyo wa fi kitaabihi shuduudi dahab kitaabkiisa ah calaa maa shaygiiyuu ku siyaadiye dakara uu ku sheegay hunaa halkan talaafata ashyaa saddexdaasoo tacmalo iyaguna camal falayaan camal alficli alwalu kan ugu horaya ismu lmasder wey halkan masderu ku sheegayay ismulmasderna waa lamid oo waa camal fala talow farqiga udhexeeya ismumasder iyo masder kuu kala sheegaha waa yahay wa huwa ismu masder maa lafti weeye dalla tusay calaa macna almasderi masderkii macnihiisii tusay wa naqasa kana nuqsaamay can xuruufi ficlihi ficilkiisa xuruftiisi macnihii masderkana waa kutusaa xurufti ficilkana qaydaa ka maqan waa kaasa ismu masder naxwu acdaytuhu waa siiyey cadaan siismo cadaan waxay leedahay waa isumafter maxaa yeelay xuruuftii ficilkaa wax ka maqan yihiin xuruuftii ficilka cadaan fiiri ilaa maogtahay acdaytuhu waa siiyey cadaan siismo u yihi kalamtuhu waan la hadlay kalaaman fiiri kalaaman waa ismaster ad leedahay master maaha ilaa fiiri kalamtu laba laama meesha ku jirta wasalamtu caleyh wa salaamay salaama weye ismu masderki ma dhama masder ilaa tadciifka ku jira wta salamtu fiil tasliiman ala dhihi laha hadduu masder ahaa laha tasliiman ala dhihi laha wa min shawaahidi icmaalihi icmaali ismulmasder ismasder la camalsiintiisa shawaahiddeeda waxaa ka mid ah qowlhu nabiga qowlkiisa calayhi salaatu wasalaam ou nabigu yidhi min qublati rajuli ninka dhunkoonshadiisa imraatow xaaskiisa uu dhunkoodo alwuduuu wayse qaadaan ka ahaaday wa iska un carabi ah, xadiihaan uma sugna nabiga naxweinta inta ku dhex aragta xadiid naxwe hadhow hadayshada la soo boodin xaal loo lahaa waxa wey weysada ma jeedaa weyni looba kale waa naxwa joogta ha ma aha fanigiisii xadiiska iska baan maswe masma sugna fanigiisa aad laakiin hadda un kelmadan tarkiib ahaan ah, loogu hadlaa lacag laakiin xadiiaa nabiga ada uga suganta ma warba ima lahaada min qoblati rajuli firi waa ismaster oo faacilkiisa loo idaafeeyey ninka dhunkooshadiis ad leedahay ninka dhunkoonshadiis faacilad ka dhiga rajul imra'atayni mafcuul bigaad ka dhigay haweenaydiis u dhunkoodo alwudu weesha qaada ahaaday faqublatu qublatu ismu masderin weeye liana masdera alficli wahuwa ficilku qabala weeye bitadciifi lbaai huwa taqbiir wey masderkii qabala taqbiilan uu ahaa soo ma jeedid waqad udiifa waa la idaafeeyey ismu lmasder haada oo kan ah ilaa faacilin a loo idaafeeyey wa huwa rajulu weeye uma jia waa lala yimid bimafcuulin mansuuban xaalu yahay mafcuulkii mansuuba lala yimid wahuwa imraataw wey waay wathani ismka labeeya oo camal fala ha midka labeeya camal fala uusa halkan ku sheegin adarfu waa darafka darafka almuctamidu ictimaada calaa nafyi nafyi o shibhi o shibhin ama shibhu nafyi naxwu acindaka zaydun eh, acindaka zaydun hamsadaasa istifhaama u ixtimaaday cindaka zaydun fiiri fainawshaniye yajuusu waxaa banaan fii cindaka an yakuuna inuu yahay mutacaliqan mid ku tacalluqay bistaqara maxduufan xawliya kula xadfay wa zaydun zaydna faacilun faacil weeye faacilkaasoo bihada darf u sugnaaday wayajuusu waxaa kaloo banaan an yakuuna cindaka khabaran khabar inuu yahay khabarkoo muqadaman la hormariyey wazaydun zaydna mubtadaan uu yahay mubtadaho mu'akharan la gadaalmariyey wahaaliu isimka saddexeeyo camal fala ousan halkan ku sheegn suduurdahabiga aad ka raadsanaydo aljaaru walmajruuru weeye jaar majruurka almuctamidu ee cuskaday ayda noqoshee washaahidu oo muxuu cuskaday calaa nafyi washibhi cuskaday ha calaa washaahidu shaahidkiisana qowluhu waa ilahay qowlkiisa tacala waa sareeyahay afilah ma allah shakun shaki ku sugnaaday aha sidii oo kale labadii caraabaa kuugu banaan horena meelo kale aan ugu soo akrinay muwasilu dulaabayuu ahaa saasa leeda axaduhaa toddobadii midkeed hade qadriyaan maraynaa axaduhaa toddobadii midkeed ismulficli ismuficil weeye wahuwa ismuficilku calaa halaaati aqsaamin qabyala saddex ayuu ahaaday ma ka bedelo m maa shay ayuu ahaaday sumiya bihi lagu magacaabay almaadi aha ismu ficil maadiya laydhah almaadi iska fiir waxa kuu qorane maa shay sumiya lagu magacaaba bihiga almaadi ismu ficil maadi qayb la yidhah wadalika mithaalkii kaheyhata waa fogaaday wey bimacnaa dacuda xaal u ahaaday ismu ficil maadi oo bimacnaa baudaa weeye qaala shaaciru wuxuu yidhi fahayhaata waa fogaaday hayhaata alcaqiiqu waadigii caqiiq la dhihi jiray waa fogaaday waman qofna waa fogaaday istaqara ku sugnaaday bihi bilcaqiiqi wahayhaata waxaa fogaaday khillun saaxiib saaxiibkoo bilcaqiiqi ku sugnaaday saaxiibkoo nuwaasiluhu aan xariirinayno fahayhaata waa fogaaday waa ismu ficil maadiin bimacnaa bacudaa hayhaata waa fogaaday waa tawkiid lafdi ah Ah, tawkiid lafiye wey fayata waa fogaaday hata caqiiqu waadiga caqiiq la dhihi jira fogaad alcaqiiqu waa faacilki marka waa kaasa oo hey haataba hore kan dambe faacil ma lehe ah, meeqa ficlin aan qaadayn aan soo sheegay aan qaadayn halmaamay ah, saddexaan soo sheegnay alla wadaa qaadir raxmaan haye <laughs> waa ka badnaayeen laakin trump haye sagaalay ahaayeen hadda wa fiiri waa <laughs> waa faacil aan kusoo sheegnay waa juskan awelkiisi anagana dhamayn naga limo allahuma mustacaan faayaata waa fogaaday hey haata alcaqiiqu waadiga caqiiq la dhihi jiraa fogaaday casharkaa lagu celinaa sidaase waman qofna waa fogaaday istaqara bihi bilcaqiiqi ku sugnaaday wahayhaata waxaa kaloo fogaaday khillu saaxiib saaxiibkoo bilcaqiiqi ku sugnaaday saaxiibkoo nuwaasilhu aan xariirayn maxalshaadka laga rabaa hayhaat labada hayhaat hayhaatada ugu horayda alcaqiiq waa tan faacil qaadatay hayhaatada baydka dambe ka bilowdaan waxay baydka eh, aakhirkiisu ka bilowdaan xil waa ka faacil u qaatay iyo wamaa aad leedahay waa ku cadfee fiiri maa sumiya bihi lmaadi iyo wamaa sumiya bihi lamr iyo wamaakii sumiya lagu magacaabay bihi maaga almru ismu ficil amar qismi kaloo leeyahay ismu ficil amar iyo wamaa shay sumiya lagu magacaabay bihi maaga alamro wadaalika mitaalkii ka sax aamus oo kale wey bimacnaa uskut xaalu ahaaday wa fi lxadiidi waxaa ku sugnaaday idaa qulta haddaad ku tiraa lisaaibika lisaaxibika saaxiibka haddaad ku tidhaahdo walxaalna aad ku tidhaahdo alimaamu imaamku yakhdubu uu khudbo aqrina sax aamus faqad laqowta laqwiyaad la timid laqwiyaad la timid waman laqaa falaa jumcata qofka laaqi la yimaadana jumco male duhur unbay u noqeen ee ajarkii jumcada saasuu ku weyna khadiibka akraa iska hadle aad leeda mid hadlay naga caams khalaas adniga kuu dhamaan waayahay idaa qulta haddaad tira lisaaxibika saaxiibka aad tira walxaalna aad tira alimaamu imaamki yakdubu uu khudba akrina seh faqad lagowta adiga laftigaadu laaqiyaad la timi waman laqa falaa jumcata lah aad leedahay maxalushaahidka marka waa maxay seh odaas weeye oskud wey macnaheedu kadaa sidaasaa jaaa ku yimid fii bacdi duruq xadiiska duruqdiisa qayb kamida asaas lafdigaas ugu yimid iyo wamaa sumiya bihi lmudaaricu mudaaric mid lagu magacaabo ismu ficl mudaaric wadaalika mihaalkii ka wey waa yaabaa oo kale weeye bimacnaa acjabu xaal uu ahaaday wey macnaheedu bimacnaa acjab waa yaaba wey qaala lahu tacala ilah wuxuu yidhi wey waa yaabaa kaanahu kaanahu linahu maxaa yeele kaanta kaafta tacliiliya ka dhig kanahu lnahu shanigu inuu yahay darteedaan la yaabaa laa yuflixu inaysan liibaanin alkafiruna gaaladu waxaan la yaabaa waa gaaladu inaysan liibaanin wey waa yaabaa kaanahu lnahu shanigu laa yuflixu inaysan liibaanayn alkaafiruuna gaaladu taas darteedaan la yaabaa weydi iyo kulli wuxuu ku fasira weydi ko kaanada ana meelay soo gasho masjera laga dhalaa ayadana waa kuu fasira kaaftu inay tacliiliya tahayna waa kuu fasira laam ku keena laam naafiyaa ku jirtay masterkii meesha lagu geli jiro cadamka ayuu keena intii odhan uu ku waawilay markaasuu yihi ay acjaba waxaan la yaabaa licadami falaaxi lkaafiriina gaalada liibantooda in la waayey taasaan la yaabaa ah, licadami falaaxi lkaafiriina marka laamta halkay ka timid kaaftii tacliilka aheed cadamkan halkuu ka yimid laadaas weeye falaax maxaa keenay anti masterkeedii la dhalaalina fiir ey acjabu waxaan la yaabaa licadami salaaxi lkaafiriina gaalada libaantooda la weynta la waayay darteed wayuqaalu waxaa laydhaha fiihi weyda waxaa la yidhaha waa iyadana waa layidhaha waana waa ku timaada qaala shaaciru wuxuu yidhi waa waa yaabahu acjabu waa yaabaa anti adiga gabar yahay iyo wafuuki afkaaga afkaaga al ashnabu ilka waxaraha leh mafdiyaani waa laba lagu furta biabi aabbahe kaanamaa xaal u afkaagu la mid yahay dura mid lagu firdhay calay korkiisa azarnabu diibka magaciisa la yidhaha zarnab waa geed oo diibka oo caraf badan ah. markaasuu yihi waa anu waaba yaabaahuy anti mubtade ka dhigo adiga gabar yahay iyo wafuuki afkaaga afka al ashnab ilka waxaraha leh ilka waxra ilkaa maaragtay hadii bara cadcad ay leeyihiin oo dhalacad moodo maxaa la yidhaha ilkaa fiiri ilkiya qofka dadka gobol waxay leeyihiin meela barbaraha ku taa oo dhaldhala camal oo cadaan ah oo ilkii ka sixad meelaka muraayado gaar aad mooda ilkaa dhowr meelo barbar yaroo cadcadwa oo isha kusii dhex taal waxaa iliga iliga marka ilka waxara saasaan ufahmaanay anti uu yidhi adiga gabadh yahay iyo wafuki afkaaga afka al ashnabu ilka waxaraha leh mafdiyaani waa laba lagu furto biabi aabay aabaygan kaa jeclaha yuli oo adigaas iyo afkaaga inti dhibaato soo gaari laheed waxaa la qaata aabbahe dhibka ku dhexey adigu inaad ii badbaado ule gabadha waa mid aad u jecel kaanamaa dura xaal uu la mid yahay in lagu firdhiyey afkii kaanamaa dura mid lagu firdhiyay xaal lamid yahay caleyhi afka azarnabu zarnabku waa geed oo diib ah maxalushaahidka laga rabaa waada wey ugu horeyda wuxuu kaloo ku yimaadaa waa waahan ku yimaadaa ha waahan waa ku yimaadaa qaala shaaciru wuxuu yidhi waahan waa yaabaa lisalma ayaan la yaabaa uma waahan waa yaabaa waahan waa yaabaa yaa leyta shanlayntee caynaha labadeeda indhood lana hadday annaga noo sugnaa lahaaye iyo wafaaha afkeeda uyi waahan waa yaabaa lisalma lileyla aa la arki jiray salma uu ku bedela laba riwaaya inay taa dhici karta soo ma jeedi fiiri saddexda bayd saddex beeday ahaayeen waa kan halkaas sajaaci ku keenay waahan waa yaabaa lileyla la yaabaa saas aheed lileylan la yaabaa uma waahan waa yaabaa waahan waa yaabaa hiya leyla almunawahidi dilku yidhi shayga la hididsado nin walba ku fakera aadgaarta wa leylu ha low anana anaga nilnaahaa al haddaan gaari lahayn leyla un haddaan gaari lahayn yaa layta shanlayte caynaha labadeeda indhood lanaa hadday noo sugnaa lahaayeen iyo wafaha afkeeda bihamaanin lacag hadday noogu sugnaa lahayen si kale lagu heli maahe lacagtoo nurdii aan ku raali garaynayno bihi tamanka abaha aabeed oon yarda ka bixino dan yarda shubno oo lacag tiro badan oo aan shubno oo saas aabeed nagu siiyo yiri maxaa yeelay ina abaaha aabbehe iyo wa abaa aaba wa abaa abaha aabaheed aabihiisa awowaha ah qad balaqaa labadoodu waxay gaareen filmajdi xagga sharafta haayatahaa bilowgeeda iyo dhammaadkeeda sharaf inta bilaabayna dhammaynin aabe iyo awogeedba waahantaasaa laga rabaa wa min axkaami ismi lficli dhe qalin waynaad haysato kan waqtagtaasa wa min axkaami ismi lficli ismulficilka axkaamtiisu kamid ahday ficil maaha d ismuficilan ka hadlayna anagu ismulficilan ka hadlayna wa min axkaami ismi lficli ismulficilka axkaamtiisu kamid ahday annahu ismulficilka laa yataakaru kama gadaal maro can macmuulihi macmuulkiisa falaa yajuusu kuma banaana fi calayka zaydan calayka zaydan morta waa ismuficile waa ismuficil amar wey calaykadaas ayaa waxa weeyaan ismuficil amaro bimacnaa ilzam ah sababta ismuficilkiya mar waxa loo qabiyaa manquul iyo murtajel manquul iyo murtaje kelimad markii hore macno kale loo isticmaali jiray oo inta lasoo raro ismu ficil laga dhigay maxaa kamid ah ah a makanaki a kamid a makanaki tuxmadi makanaki daraf markooda aa jirtay hadana bimacnaa ilzama loo isticmaalay soo ma jeedid caleyka a kamida ah ismu ficilay waxay ahaa jirtay jaarmujruur markii hore jaarmujruur waa lasoo raro ismu ficila loo isticmaalay kaasoo kale manquula layidha murtajelna sah iyo wii lamida wa sah iyo wii lamida oo markii ugu horeyda ismu ficil loo isaga isticmaalay labadaas uqaybsay ismu ficilkii manquul iyo murtajad waxaas dhan mutamima lagu soo bartay falaa yajuusu kuma banaana fii calayka zaydan zayd laazim bimacnaa ilzam laazim zaydan ma banaana waxaa tira bimacnaa ilzam zaydan xaalu ahaaday ma banaana an yuqaala in la kana wixi aan banaanayn an yuqaala qowluhum dhihidoodaan banaanayn aha waa kaas an yuqaala laasaa falaa yajuusu facilkeedii laga keenaysa falaa yajuusu ma banaana fii calayka zaydan zayd laasim bimacnaa ilzam zaydan xaalu ahaaday calayka zaydan macnaheed waa maxay ilzam zaydan waa oo calayka macnaheedu ilzam yahay ismu ficil amara marka an yuqaala qowluhu ma banaana oo ay yidhaahdaan zaydan calayka oo lasoo hormariyo mafcuulkii ma banaana oo la gadaal loo dhigo ismu ficilkii calayka inta la hormariyo waxaan rabaa zaydan ta la hormariyo zaydan ta la hormariyo caleyka dib in loo dhiga ma banaana qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalaan khilaafayno lilkisaa-iyi cali bni xamza cali bni xamzaan khilaafayna oo asagu waa banaynaa wuxuu le aayadan bahaya fainahu kisaa-i ajaasa waa baneeyey hu taakhiira ismi lficli ismu ficilla gadaalmarintiisao can macmuulihi laga gadaal mariyo fainahu kisaa-i ajaasa waa baneeyey hu taakhiira taakhiirkii hu taakhiirkiiu baneeyey hu taakhiira ismulficliyuu baneeyey muctajan xaal uu xujaysanaa calayhi calaa taakhiiri taakhiirka u xujaysana oo daliilu keen haddii la yidhi waxuu keenay aayadan fa inahu kisaa-i ajaasa waa baneeyey hu takhiira ismi lficli ismu ficiloo gadaal loo dhigo can macmuulihi laga gadaal dhigo muctajan xaal uu yahay kii xujaysan ayuu baneeyey calayhi calaa taakhiiri biqowlihi tacaala uu xujaysta kitaab alaykum taas ismu ficil ka dhigay kitaaban mafcuul muqadam ka dhigay msd waxaa tiraa marka zaaciman xaal uu ku andacoonaayo uu xujaystay zacmi kacabirhe ilaa laguma waafaqsaneen zaaciman xaal uu kisaa-i uu ku andacoonaa ana macnaahu qowlkaas ilahay macnihiis inuu yahay calaykum laazima kitaab allah ay ilzamuhu laazima wa cinda albasriyiina basriyiinta agtooda ana kitaab allaahi masderun masder weeye masdernibay ku nasbibsan tahay masderko maxduufulcaamili caamilkiisii la xadfay caamilkiisii aa la xadfay wa calaykum calaykumna jaarun wa majruurun weeye jaaru majruurko mutacalliqun ku tacalluqa bihi masderka kitaabalaahi ah laftirkeeda ha masderku ku tacalluqa o amase bilcaamiliyu ku tacaluqa caamilkii almuqadari oo lasoo qadaray wataqdiiru taqdiirtu waxay tahay kataba allaahu alla waajib yeelay dalika xukunka lasoo sheego dumarka laydinka xarimay ah xurimat calaykum lmaytatu wadam may waxaat xurimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum waakhawaatukum wa kataba allahu alla waajib yeelay dalika taxriimka maxaa yeelay shay haddii lagaa xarimo inaad ka fogaataase waajib maaha maxaa yeelay waxay tahay qaacidadu waxay tahay annahyu can shay amrun bididdi annahyu can shay amrun bididdi shay haddii lagaa nahiyo lidkiisaa lagu amro annahyu can shay amrun bididdi shay marka lagaa nahiyo didkiisa waa lagu amro haddii lagu yidhi gabadhan waa kaa xaran ma guursan kartid waajib waxaa kuwa inaad ka fogaato waajibaa ku jira marka meesha kitaab allahida saasaa loo ilay markaasuu wuxuu yidhi kataballaahu alla waajib yeelay daalika taxriimka kitaaban waajib yeelay calaykum korkiinuu ku waajib yeelay ama kitaabanta ku tacaluji ama kataba ku tacaluji wadalla waxaa tusay calaa daalika almuqadari ficilkaas la qadarayo kataballaahu ah wadalla waxaa tusay calaa dalika almuqadari ficilkaas la qadara qowluhu ilahi qowlkiisa tacala ila waa sarreeya ilaah uu yidhi xurimat waa la xaaraantinimeeyey calaykum korkiina ummahaatukum xurimataasa tuse lianna taxriima taxriimku yastalzimu wuxuu keensanaa alkitaaba waajib yeelid shay waajib yeelidu keena almru bishay nahyun can didihi wanahyu can shay nahyun wanahyu can shay amrun bididihi ha shay haddii lagaa nahiyo didkiisaa lagu amray didkiisaa lagu amray wey marka waajib waxaa kuwa inaad ka fogaato waajib waxaa kuwa inaad ka fogaato wa min axkaamihi axkaam ismi lficli ahaa wa min axkaami axkaami ismi lficl ismulficl axkaamtiisuu kamid ahaaday annahu ismulficl idaa kaana hadduu ahdo daalan mitusa calaa dalabi dalab oo ismulficl amar uu yahay jaasa waxaa banaan jasmu lmudaarici mudaaric la jasmintiisa fii jawaabihi jawaaz ismulficli lagu jasmiyo hadduu ismulficil hor maro ficil mudaaric ka daba maro fa u aysan la xiriirsan waa la jasmina waa la jasmina sida ficilkaba markuu hor maro oo dalab faa-idina loo jasmi jiray wey sidoo kale loo jasmina wa min akaami axkaami ismi lficli waxaa kamid ahaaday annahu ismu lficli idaa kaana hadduu ahaado daalan mitusa cala dalabi dalab jaza waxaa banaan jasmulmudaarici mudaarica la jasmintiisa fii jawaabi jawaab ismulficli ismulficli jawaabkii lagu jasmiyo taquulu waxaa leedahay nazaali deg nuxadidka kuu sheekaynay nazaari ismu ficil aad hormaray nuxadid fiilu nuxadiu ay ahayd ficil mudaaric waa la jasmiyey jawaab dalabku wey biljasmi aad ku leedahay dhe kamaa taquulu sidaad u leedahay inzil deg nuxadidkaan kuu sheekaynay haddii ficil amar hormaraba sida aad u jasmidaydo mudaarica ka dambeeyo haddii ficil amar hormaro sida mudaarica ka dambeeya aad u jasmaydo saasoo kale aad u jasmina mudaarica haddii ismu ka hormaro waqaala shaaciru wuxuu yidhi waquuhi dheh kulamaa mar kasta oo jasha-ad ay dhaqdhaqaaqdo naftii wajaashad ay kacdo waxaad ku tidhaahdaa makaanaki ilzami laazim makaanaki makaankaaga tuxmadii lagu mahdiye oo tastariixii ama raaxaysatide waquulii waxaad ku tidhaahdaa kulamaa mar kastoo jasha-ad ay dhaqdhaqaaqdo naftaydii oo cabsiyo gasho ee argagaxdo oo inay cararto ay damanto wajaashad ay kacdo waxaad ku tiraahdaa makaanaki makaanaki darf makaan ahayd laakiin maanta waa ismu ficil amar ilzami makaanaki wey makaanaki makaankaaga laazim tuxmadi xabshaadku waa halkaas tuxmadiina ay ahayd afcaal khamsa laakiin dalab maadaama uu ka horo ismu ficil ah tuxmadi waa la jasmin bixadfanuuna lagu jasmiye aw tastariixi aad raaxaysanteedana la mid famakaanaki makaanaki fil asli xaal uu ahaaday darfu makaani weeye waagi hore darf makaan ahaa waagi hore darf makaan ahaa uma nuqila waa la soo raray makaanakii can dalika almacnaa macnaha dalfumakaanimada waa laga soo raray wa jucila waxaa laga yeelay isman ismi ismko lilficli usugnaaday ismu ficil amara laga yeelay ismu ficil amara laga yeelay waa macnaahu macnihiisuna wuxuu yahay uhbutii laasim waayo uhbutii sugnow ah makaanakii uhbutii makaanaki makaankaaga ku sugnow wa qowluhu uu yidhi tuxmadii waa lagu makdinaahay oo dadka ku makdina dad meeshaada ku sugnaato xataa xataa lagu dilo taariikhda lagu qora iskooladaa lagugu dhiga geesigaa lagu leeya sal kama hadlayo aakhiro ha geesigii aa lagu leeyahay yaygii soo ma jeedi taallooyinaa lagu samayna dee dadkuaysan dad diimeed ahayn taallaa loo samayn jiri taallo weyn oo lagu oqonsado laakiin xagga diinahaan waa baatil weyn hbutii sugnaaw wa qowluu yihi tuxmadii lagu mahdiye mudaaricun waa mudaaric mudaarico majzuumun la jasmiyey fii jawaabi jawaabi ismi lficli alagu jasmiyey wa calaamatu jasmihi tuxmadii jasmada la jasmiyey calaamada lagu garanaa xadfu nuun wa ila afcaal khamsa soo ma ahayn aw xadfu nuun ah, nuuntia laga gooyey wa min axkaamihi axkaam ismulficli yuu ka mid ahaaday annahu ismu ficil laa yunsabu lama kordhigo alficlu ficil bacda alfaa'i xaala ku sugnaaday fii jawaabi jawaab ismulficli ismulficliga jawaabkiisa ficilka mudaaric oo dhaca haddii fa'du ka dhacdo haddii waxaan rabaa fa'du la xiriirsato ma la nasbiyo wa min axkaamihi axkaama ismulficli yuu ka mid ahaaday annahu ismulficil laa yunsabu lama kordhigo alficlu ficilka bacda alfaa'i fa'da gadaalkeeda xaala ku sugnaaday fii jawaabi jawaab ismulficil laa taqulu ma dhihi kartid makaanaki ah, makaankaaga laasim fatuxmadi fabisababi an tuxmadi ma dhihi karti fausabiya la xirisato dalaba hormari dalabkaas waa l dalabun bilficli yaa shardi aheed adigi soo maray dalabun bilficli a shardi aheed wasah aamus fanuxaditaka fabisababi an nuxaditaka ma dhihi karti ma banaana ma banaana qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalaan khilaafayno lilkisaa-iy cali bni xamza waqad qadamtu hada alxukma xukunka waa soo hormariyey fii sadri lmuqadimati matniga awalkiisaan kusoo hormariyey falan axtaaj uma aanan baahan ilaa icaadati la socelintiisa hunaaka lagu soceliyo uma bahniyo ku yidhi xayl xaggan aan uga soo hadlo wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaarak cala nabiyina muxamed